bacd اlidhaari wاlidqaam adqima waxaad ka idqaamtaa min asaiiri sagiirka soo sagiirka ma garanaysid eega sagiir iyo kabiir maad u baahan tahay sagiirku muxuu ahaa waa inuu xarafka hore uu reeqamo ama kaka dambeeya isku milayn ha noqdaan ama isku mutajaanis ha noqdaan ama mutaqaarib ha noqdaan soo ma garanaysid waa inuu xarafka hore uu reebamo ayuu ahaa adqim i lua acarabiya wafi qur'aan labadaba idqaan waa in kaana haduu yahay hal shardi u halkaa shardigaa iska dhow waa in kaana hadduu yahay awalun ka horeeyo oo waa in kaana hadduu yahay awalun ka horeeyaay khalaa mid khaali noqday min almadi madnimo mutamatil ma aragtay ka hore ma reeban yahay sooma reebana hal arinaun ka dhow kaa hore ee reebani miyuu xarfumad yahay waa xarfumad bes lama idqaami karayo hadduuna xarfumad ahayn ka waran waa la idqaami bes halkaan baad iska dhowraysaa waa in kaana hadduu yahay awalunka horeeya ee khalaa mid ka khaali noqday min almadi mad ah. ama haddii uu mad noqdo isaga lama idqaamayo lanna idqaam idqaamka maxaa ku tegaya madkii baa ku tegaya madkii baa ku tegaya wadalikaasina ka naxwi yudrikum iyo wanaxwi qul lahum iyo waxa lamidkaa weeyaan wujuuban baad idqaamaysaa يدرككم قل لهم لا نحو في يوم ولا قالوا وهم في يوم iyo qaaluu wahum midna isaga haydqaan maxaa yeelay kii horaa maxay ah yaa xarfumada wajaءa waxaa ku yimi fii maa laka laa ta'mana wajhaani baa ku yimi ishmaam iyo waroom baa ku yimi roomkaa iyo ishmaamkaasoo yucnaa loo qastahayo laa ta'mana muxuu noqonaya waa saqiir ku sama oo welibana mutamaajilaynayso ma halkaa ereygaa keliyata ayay labadaa waj ku inta kale o dhan idqaam kaamila weyaan maxaad marka akrinaysaa laa tamanna manna intaad qunada ku taagan tahay man soo ma arkaysa manna dhexdaad ka celinaysaa saasaad odhanaysaa waa ishmaam soo ma iyo rowl maa laka laa tamanna manna nuunka hoos baad udhigahaysaa ma maqlaysaan eg idinkaan idin dheeranaya haddaan keliga ahay maa laka laa tama intaasi codku siman yahay sooma naada dambana way la siman tahay sooma codku isku dabaqu ku socdaa nuudan unbaad god ku ridaysa oo aan la maqlayn inta kale codkaa siman maa laka laa tamanuna manuna sooma arkaysi maada iyo naada dambe waad simi nuuda unbaad god ku ridaysaa ood aada codkeeda u gaabinaysaa yaraynahaysa dadajinahaysaa waa sidaa weerow wain tajaanasa haddii uu mutajaanis isu noqdo asagiiru sagiirkii udqima waxaa laga idqaamay eeg hadda waa mutajaanis mutamatil isaga mulaqan weeyaan soo garmays xarfimad keliya baa iska dhowraysaa udqima waxaa laga idqaamay minhu mutajaaniskii xuruufun xuruf xuruftaasoo shan khamsatun shan ah lituclama si loo ogaada darteed baanan u sheegahayaa waa mutajaaniska iska fiiri shantaa xaraf wujuuban baad u idqaamahaysaa daal waaa lagu idaamay itbaa lagu idaamay wain cudtum cudna wujuub baad u idqaamhaysaa waana mutajanis wadaaluna fiai baa lagu idqaamay kaid alamtum iyo waxa lamidkaa weyaan iyo id alamu waa wujuuban watauna fia baa lagu idqaamay iyo wa fidaal macan labadoodaba waa lagu idqaamay waa taawtaaniidii soo naxw hanad aaifatani aqlad dacaw allah labadaba tadi maxaa lagu idqaamay daal iyo baa lagu idqaamay wthaa baa oo fii yalhad ku jirta ayaa bidaali maaragtay daalka ka dhaba yalhad daalika soo lagu idqaamay waa riwaayata xabsin can caasim walbaauna filmin baa lagu idqaamay alatii taasoo firkam macanaa firkam macanaa atad kutib intaasaa lagu idqaamay waxa wujuub loo idqaame ee sagiira ee mutajaanisihi shantaa xaraf buu noqonaya halkaasuu kugu dhammaaday waa mutajaniskii sagiirka ahaa kabiir hadda meesha kuuma haysid maxaa ku hadhay waxaa ku hadhay mutaqaaribkii baa ku hadhay mutaqaaribku sheekhu ma sheegin laakiin ti sharax ayuu ku sheegi doonaa ee mutaqaaribka maxaan ka soo qaadanaynaa laam iyo ra soo ma ahay sida qur rabbi oo kale ra'yiga markii aan marro qoladii labada makhraj ka kala dhigay waxaa kaloo isaguna kolkaa ma aragtee kuula mid ah ayuu kuu noqonayaa oo mutaqaaribka ah alqaafu waalkaaf alam nakhluqkum soo ma arkahaysid mutaqaaribkana labadaasa kolkaa laga idqaamaa mxuu ahaaye laamu qul oo ra lagu idqaamahayo iyo muxuu ahaa alam nakhluqkum labadaasaan kasoo qaadanayna iyagana iyagoo mabsuuaan shaaibi ku maray wamaa baqiya waxa ka baaqi ahaaday min cashrati alaqsaami saddex maaragtay tobanka qaybood fiihinna waxaa ku sugnaaday idhaar baa ku sugnaaday cala dawaan buuna ugu sugnaaday waa maxay waa mutabacidkii ma mutabacidkii iyo wa allo wixii kabiiraha soo saa ma ah ayuu kolkaa ku noqonaya laakiin kii kabiirka dee alfaadii aan sheegahayno weliga ay loobi maysa maa makanii fiihi rabbi ta'muruunii acbudu tuxaajuunii alfaadda noocaasoo kale ah xayi can bayina alfaadda noocaasoo kale ah kulligood waxay noqonayaan idqaam kabiir ayuu kolkaa ku noqonaya iska fiir halkaa ku jawaab wallahu aclam